رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada nebiga ee rawdat alanwaar khaasatan waxaanu maraynay beydkii nebiga waxaan wax ka soo sheekaynoon ka soo tilmaamnay xaasaskii nebiga sida khadiija binti khuwaylad sawda binti zimca caaisha oo abibakar dhalay xabse oo cumar gabadhiisii ahayd umulmu'miniintii zinaad binti khusayna umusalama oo hindi binti abi umaye ahayd zaynab binti jaxshinna waan ka soo sheekaynay waxaan kaloo soo qaadanay jaweeriye binti xaarif iyo ummu xabiiba oo ramla binti abi sufyaan ahayd waxaan qaadanaynaa gabadhii tobanaad waa ummu lmu'miniin safiyata binti xuyay bin akhtab radia allaahu canhaa ilaahay ha ka raadi noqdee hiya ayadu waa safiye bintu sayidi bani madur reer bani naduur sayidkoodii ayaa dhaloo gabadhiisa ahayd oo min bani israa'iil reer bani israa'iil ah oo weliba min sulaalati haaruun nebi haaruun faraciisa ah calayhi salaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee subiyad waa lasoo qafaashay oo waxaa lagu soo qafaalay safiya fii khaybar dagaalkii khaybar fastafaahaa wuu u dooray rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam safiyana linafsihi nafsadiisa ayuu u doortay wa carada wuxuu u bandhigay calayha korkeeda alislaama islaamnimadii fa aslamad ayduna way islaamtay facataqahaa rasuulku wuu xoreeye safiya watasawajahaa wuu guursaday bacda fatxi khaybar khaybar markii la furtay kadib sanadii toddobaad ee hijrada wabatanaa wuu la aqal galo wuu la dhistay bihaa ayada bisadi sahraa sadisahdaa meel la yidhaahdo ayuu nebigu kula aqal galay calaa bucdin kana fog laba-iyo toban mil min khaybar khaybrabay bay laba-iyo toban mil ka fog tahay fii tariiqihi waddadiisa dhexdeeduu kula soo aqal galay nebiga intuu usoo socday ila almadiinati magaalada madiina toofiyat waa la obsaday safiya sanadii kontonaad ee hijrada waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa waa sanadii laba iyo kontonaad ee hijrada waqiila waxaa kaloo la yiri waa lix iyo soddonkii hijrada wadufinad waxaa lagu duubay bilbaqiic quruuraha muslimiinta madiine ee mutaqaanaa baqiica meeshaasaa ayadana lagu aasay umulmu'miniin mu'miniinta hooyadeed waa xaaskii nebiga kow iyo tobanaad waa maymuunata bintulxaarif alhilaali maymuuna binti alxaarif alhilaali radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdo hiya ayada waa maymuune ukhtu ummulfadli ummu fadli walaasheed bay ahayd waa lubaabata alkubraa ummulfadli waa lubaabata alkubraa magaceeda bintulxaarif alhilaaliy oo zawja alcabaas cabaas naagtiisa ahayd radia allaahu canhuma labadoodaba ilaahay ha ka raadi noqdee waayo umulfadli fadli cabdullaahi bni cabbaas iyo hooyada tasawajahaa wuu guursaday rasuulka maymuuna fii dilqacd bisha dilqacda lagu magacaabo sannadii toddobaad ee hijrada fii cumrati alqada cumrada lagu magacaabo cumratu alqada markii uu gutay kadib bacda an xalla markuu ka xalaal noqday minha cumradii xaggeeda taasuu markaa guursaday rasuulka sala allahu calayh wasalam maymuuna cumratulqada waya sannadii lixaad ee hijrada yuu nebigu cumro aaday mushrikiinta ishurtaagtay waa iska soo laabto sannadii toddobaad ayuu aaday haddana cumratulqada saasaa loo yidhi waa markuu cumradii ka xalaal noqday kadib wabatanaa bihaa wuu la aqalgalay rasuulka maymuuna bisarifa sarifa meesha lagu magacaabo oo calaa bucdi tiscata amyaal saddex mayl ka fog min makata maka maga ayay sagaal mayl markaa u jirtaa waqad tuwufiyad waa la oodsaday maymuuna bisarifa sarifa laftigeeda lagu oofsaday sanadii kow iyo lixdanaad ee hijrada waqiila waa shakiyo waxaa kaloo la yidhaahdaa saddex iyo lixdanaad ee hijriyada waqiila sideed iyo soddon hijrana waa lagu tilmaamaa wadufnad hunaaka meeshaa ayaa markaa lagu aasay maymuuna walaa yazaalu ma uusan ka suulin mowdicu qabriha qabrigeeda meesha uu ku yaalo macruufan in la garanayo hadda in la yaqaano oo macruuf uu markaa yahay fa haadihi kuwani ixdaa casharata imra'atan waa kow iyo toban naagood hunna ayaguna ummahaatu lmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkoodii ah iyo aswaaji rasuuliillaahi rasuulka ilaahay zawjaadkiisii xaasiskiisana ahaa sal allahu calayh wasalam bialittifaaqi sida laysku waafaqsan yahay kow iyo tobankaa naagood waa laysla ogol yahay wakhtalifa waxaa laysku khilaafsan yahay fii imra'atin waaxidatin hal maa keliya wahiya rayxaanata bintu zayd gabadha lagu magacaabo oo waxaa la leeyahay mimaa malakat may ku jirtay oo nebiga addoomadiisi miyay rayxaana ku jirtay mase ummahaatlmu'miniintay ku jirtaayo xaasaska nebigii markaa ahayd waayo dumarkan koow iyo tobanka ah ama laba iyo tobanka waxay mu'miniinta hooyo ugu noqdeen rasuulkaa qabay sala allahu calayh wasalam bacdamaa rasuulku qabayna dumarkii uu ka dhintay in la guursado mamnuuc bay noqotay asaga gadaashiisa wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allaahi idinma bannaano inaad rasuulka alla dhiftaan walaa an tankixuu iyo inaad guursataan xaasaskiisa min bacdihi abadan xushmad bay markaa leeyihiin waa hooyooyinkeygii marka midda laysku khilaafsanya waa rayxaana bintu zayd annaha ayadu kaanad waxay ka mid ahayd baa la yidhaahdaa min aswaajihi nebiga xaasiskiisa sal allahu calayh wasalam ow min saraariihi mase waxay ka mid ahayd addoommadiisa wahiyo ayadu min bani nadir bay ka dhahayd oo reer bani nadir bay ka dhalatay kaanad waxay ahayd oo qari jiray cinda rajulin min agtiisa oo min bani qurayda yuhuuddii reer bani qurayda ka mid ah fawaqacad waxay ku soo dhacday rayxaana fii qaswati bani qurayda fi haraaya maxaabiistii iyo dumarkii la soo qafaalay yay markaa ku jirtay faistafaahaa wuu u dooray ee gabadha annabi nebiga sala allahu calayh wasalam linafsii nafsadiisa fayuqaalu waxaa la yidhaahdaa marka meesha khilaafku ka taagan yahay innahu nebigu actaqahaa wuu xureeyey wa tasawajahaa wuu la guursaday fi lmuxaram bishii muxaram waa bishaanu sakadu dhahno sanadii lixaad ee hijrada fa hiya marka ayada waxay ka mid tahay bay leeyihiin min ummahaati almu'miniin mu'miniinta hooyooyinkooda wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa inahu nebigu sala allahu calayhi wasalam lam yuctiqhaa ma uusan xoraynin balse kaana wuxuu ahaa ya'tiihaa mid ugu tagaa bimulki lyamiin mulkil buu markaa ugu tegi jirayoo gabdhihii ilaah tilmaamay ay maa malakad noqontii taasuu markaa ugu tegi jiray fa hiya ayadu min saraariihi bay ka mid tahay dumarkiisii qafaal ka ahaa ee addoommada u ahaa meeshaasaa marka khilaafku ka taagan yahay oo laleeya rayxaana oo ummahaatlmu'miniin waaye iyo ma ahee wixii nebigu miligtiisu ay hanatay yay markaa ku jirtay towfiya waa la oofsaday marjicahu kasoo noqodkiisii sala allahu calayhi wasalam uu ka soo laabtay min xajati lwadaac ayuu ku dhimatay fadafanaha bilbaqiic nebigaa baqiic ku aasay sala allahu calayhi wasalam wakaanat waxaa u sugnaa ama u sugnayd lahu rasuulka sal allahu calayh wasalam sida haaulaai niswa wixii wax ka soo haray dumarka sariiratun waaxidatun baa u sugnayd hal adoon kow iyo tobanka laysku waafaqsan inay nebigu xaasiskiisa ahaayeen iyo middaa khilaafkuu ka taaganya rayxaana oo la leeyahay magii midigtiisay hanatay iyo waa gabar uu nebigu qabay intaa waxaan ahayn rasuulku wuxuu lahaa sariyatun waaxidatun hal adoon wahiya maariya alqibtiya waa gabadha maariya alqibtiya lagu magacaabo ahdaahaa lahu waxaa u soo hadiiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam oo hadiye ahaan u siiyey rasuulka hadaaha waxaa u soo hadiyey rasuulka ninka lagu magacaabo almaqawqis ninka lagu magacaabo waa boqorkii masar qofkii xasuusta horay baanu u marnay markii kitaabkii animadii warqadaha qoraayey ee loo dirahayey mawqiqis ninka lagu magacaabo almaqawqis ayaa warqad loo diray oo boqorkii masar ahaa waataanu soo sheegnay intuu warqadii akriyey uu ku qancay ee uu yidhi anigu waan ogaa inuu nebi dhiman yahay laakiin shaan baan ka sugaayey weliba sanduuq oo fool maroodi laga sameeyey saan soo tilmaanay qofkii xasuustaa ayuu ku dhex ritay meeshaasuu ku xafiday laakiin mausan islaamin nebigana wuxuu u soo diray mataqaanaa wuxuu u soo diray gabadhan iyo baqal wax noocaasaan hore u soo marnay macnaha fii jumlati maa diilmo maa ahdaahu wuxuu usoo soo jumladooda iyo markaa ku jirtay xiinamaa markii radda uu ka jawaabay calaa kitaabihi nabiga kitaabkiisa sal allahu calayh wasalam wa kaanat waxaa uga sugnaa min banaatin wa waxay ahayd ee maariya min banaati almuluuki boqorada gabdhahooda iyo markaa ka mid ahayd fakhasaha alnabiyu nebigu si qaasa ayuu ugu doortay uu u qaas yeelay linafsihi nafsadiisa oo addoonnimuu ku haystay waqad waladat lahu waxay u dhashay ibraahiim wiilka ibraahim lagu magacaabo tuwafiyad waa la oodsaday maariyo alqibtiyana sanadii lix iyo tobanaad ee hijrada wayuqaalu waxaa kaloo la fi lmuxaram sanadii shan iyo tobanaad ee hijrada ayay dhimatay wadufinad bilbaqiic baqiic baana lagu aasay intaa waa xaasaskii nebiga wlaaduhu ilmihiisaanu qaadanaynaa taqadama wlaaduhu sal اllahu calayh wasalam taqadama waxaa noo soo hormaroon horay u soo marnay ana jamiica wlaadihi nebiga ilmihiisa dhammaantood sal اllahu calayh wasalam min khadiijay ka ahaadeen oo khadiija u dhashay ilaa ibraahiima ibraahim maahane ibraahim oo hadda aanu tilmaanay maariya qubtiya inay dhashay leehe inta kale khadiija oo dhashay kow amadgiisii ugu horreeyey alqaasim buu ahaa wahuwa qaasim akbaru waladu rasuulillaahi nebiga ilmihiisa kan uwen buu ahaa wabihi kaana asaguuna rasuulku ahaa yuknaa mid loogu kunyeeyo abalqaasim meeshii uga timid caasha waa noolaa qaasim xataa intii mashaa uu socday ilaa socod uu gaaray uma tuwafiya waa la oodsamay wahyo asagoo naxwa sanatayn laba jir markaa ah asagoo sanataynkii laba jir ah ayuu markaa dhintay camigii labaad zaynab zaynab waayo wahiya zaynabna akbaru banaatihi gabdhihiisa tii ugu weynayd bay ahayd sala allahu calayhi wasalam usiibat waa la asiibay oo waa la dhibay fillaahi ilaahay dartii baa loo dhibay markii hijradii soo aaday ninbaa intuu arkay yiri kamixi gabadha nebiga nebiga dirsababtiisuu ku dhibayaa geelkii ay saahmeed buu lugaha ka gooyey way ka soo dhacday uur way lahayd baa layidhi uurkiibaa ka soo hallaabay usiibat fillaahi ilaahay dartii baa loo dhibay iyo diinta alle fa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi tilka taasi waa zaynabee afdalu banaatii gabdhahayga midda u fadli badan waaye weligad waa la dhalay bacda alqaasim qaasim kadib watasawajahaa waxaa guursaday abulcaas birabiic ninka lagu magacaabo wa huwa abulcaasku ibnu khaalatihaa in habaryarteed ayuu ahaa habaryaraad bay markaa ahaayeenoo habaryarteed wiil ay dhashay ayuu markaa ahaa zaynab wa habayartii haalata binti khuwaylad ayduna yaa dhalay khadiijata binti khuwaylad abilcaas waxaa dhalay haala oo khadiijo walaasheed ah idan waa habrawadood waladad waxay u dhashay zaynab ibnan wiil ismuhu caliyun cali lagu magacaabo iyo bintan gabar ismaha magaceeda umaama la yidhaahdo wahiyo umaamadu allatii tiibay ahayd kaana rasuuluullaahi rasuulka alla uu ahaa sal allah calay wasalam yaxmiluhaa mid xambaara fi salaati salaada gudaheeda tuwafiyad waa la coosay zaynab fii awaa'ili sana amaan bilmadiina sanadiisii diyaalbilowgeedii yay madiina ku dhimatay canuga saddexaad ama ilmaha saddexaad waa ruqaya waa tasawajahaa ruqaya waxaa guursaday cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu fawaladat lahu waxay u dhashay ibnan wiil ismuhu cabdullaahi lagu magacaabo ruqaya cuhmaan ibnu cafaan waxay u dhashay ruqaya cuhmaan ibnu caf waxay u dhashay wiil ayay u dhashay wiilkaasoo magaciisa cabdullaahi markaa la yidhaahdo wiil cabdulaahi la dhaho ayay markaa u dhashay waay ruqaya tasawajahaa waxaa guursaday cifmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu fawaladat lahu waxay u dhashay lahu asaga ibnan wiil bay u dhashay wiilkaasoo ismuhu magaciisa cabdullaahi cabdullaahi markaa la yidhaahdo waqad balaqa wuxuu gaaray sitta siniin lix jir ama lix sano uma intaa ka bacdi naqarahu waxaa afka ku dhuftay diigun diiq fii caynihi ishiisa waxaa gujiyey oo afkii naqriga waa diiqa ama diwaagada ama doorada afkeeda markay noqrisay wax kubiso waxaa kubiyey diigun fii caynihi ishiisa waa camigii ishiisaasoo iska fadhiya yuu ku buuday diiqi famaata cabdulaahina wuu dhintay maatat way dhimatay ruqaya wa rasuulkii alla sal alay wasalam fii badrin dagaalkii bader uu ku maqan yahay wa jaa'a waxaa yimid magaalada madiina zayd ibnu xaarifa bashiiran ila almadiina asagoo bashiir ahoo rabo inuu u bishaareeyo magaalada madiine ehelkeeda inay muslimiintu guul gaareen oo ay bedel ku guulaysteen oo adowgoodii ay jareen inuu bal u soo gaarsiiyo reer madiina uu markaa u soo sheego taasuu markaa u soo galay fawajadahum wuxuu helay zaydna reer madiino qad sawuu ayagoo ku simay oo ku aasay atturaaba ciidda calaa qabriha qabrigeeda ruqoya qabrigeeda afar waa ummu kulfuum gabadha ummu kulfuum layidhaahda zawajaha wuxuu u guuriyey rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam cifmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu cifmaan ayuu rasuulku u guuriyey bacda wafaati ruqaya gabadhii walaasheed ahayd ee ruqayo markay ka dhimatay kadib marjicihi kasoo noqodkiisii nebiga min badrin uu ka soo noqday ayuu umu kalfuum wuxuu u guuriyey cifmaan ibnu cafaan walam tarid lahu shay-an waxba uma dhalin toofiyad waa la oodsaday fii shacbaan sanadii sagaalaad ee hijiradeeda wadufinat bilbaqiic baqiic baana markaa lagu aasay umu kulfuum nebiga sala allahu calayh wasalam laba gabdhood oo uu dhalay yaa cufmaan marba mid uu guursaday saa darteed baadinnuurayn loogu bixiyey kii labada nuur u saaxiib ahaa min cajiib badan buu markaa ahaa nabiga ruqayuu siiyey markay ka dhimatay umu kalfiin buu siiyey markay ka dhimatay buu yidhi gaban saddexaad oo madax bannaan hadday ii joogi lahayd cidna waa siin lahaa buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam cidna nin cajiib badan buu ahaa inay malaa'igtu ka sariigatay ka xishootuu ahaa cunugu shanaad waa faadima wahiya asqaru banaatihi gabdhihiisa tan ugu yarday ahayd sala allahu calay wasalam rasuulka wa axabbahunna midda loogu jecel badan yahay caleyh xaggiisana way ahayd aad buu rasuulku u jeclaa faadima waxay ayadu sayidatu nisaa ahliiljanna dumarka ahlijannada ah sayidadoodii waaye faadimaa madax u ah dumarka jannada gala yatasawajahaa waxaa guursaday cali bni abi taalib radia allaahu canhu bacda badrin dagaalkii badar kadib ayuu guursaday fawaladat lahu waxay u dhashay ibnayni laba wiil laba wiil bay markaa u dhashay xasanan iyo wa xusaynan xasan iyo xusein baa la dhihi jiray wa bintayna way u dhashay laba gabdhood waa zaynaba iyo ummu kalfuum labadaa bay markaa u dhashay faadimo waxay u dhashay laba wiil waa xasan iyo xusein iyo laba gabdhood oo zaynab iyo ummu kalfuum la kala yidhaahdo wa ummu kalfuum haadihi ee taa ah tazawajahaa waxaa guursaday cumar bnu khadaab radi allaahu canhu fawaladat lahu zaydan wiil zayd bay u dhashay uma kadib maata cumar wuu dhintay canhaa ummu kalfuumtii faadimo dhashay xaggeeda wuu ka dhintay fatasawajahaa waxaa haddana guursaday cawn nin lagu magacaabo waa bin cammiha adeerkeed wiil uu dhalay oo jacfar lagu magacaabo watuwafiya cawn waa laga oodsaday fatazawajahaa haddana ummu cali dhalay waxaa guursaday abuuhi walaalkii muxamed watuwafiya waa laga oofsay haddana muxamed fatasawajahaa waxa haddana sii guursaday gabadhii akhuuhu walaalkii cabdulaahi oo waa dumaal dumaal ahaan buu markaa u guursaday uma kadib maatat way dhimatay ummu kulfuum wahiya cindahu ayada oo cabdulaahi agtiisaa ah ee uu qabo ayay markaa dhimatay tuwafiyat faadima faadimana waa la oodsaday radia allaahu canhaa bacda annebiy nebiga geeridiisii kadib bisittati ashhurin lix bilood lix bilood bay rasuulku ka dembaysay sal اllahu calayh wasalam haaulaa'i alkhamsa shantaa culug waa faadima waa mukalfuum waa ruqaya waa zaynab iyo labadaa wiile aanu soo tilmaanay shantaa macnaha wiilkii qaasima andhehe iyo zaynab oo laba ah ruqayo saddex ah ee umukalfuun oo afar ah iyo faadimo shan ah saasuu ula jeedaa shan ku ah haaulaa'i alkhamsa shantaa almadkuuruuna ee lasoo xusay min wlaadihi nebiga owlaadiisa xaggooda sala allahu calayh wasalam laga soo xusay ilan waa toddoba ilmaha shantaa ka mid ah welidu waxaa la dhalay qabla an yukrimahu allahu intuusan ilaahay ku karaameynin nebiga bilnubuwati iyo waalrisaala intuusan nebi noqonin risaale aan loo diidin ayaa nebiga la dhalay oo shantaa ayay ka mid ah kalixaad waa cabdullaahi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa innahu asagu welida waa la dhalay filislaami islaamka dhexdiisaa lagu dhalay wiilka cabdulaahi la yidhaahdaa mar allaale markii islaamku uu yimid oo nebiga nebi noqday oo mtaqaanaa intaa kadib ayaa markaa la dhalay wayuqaalu waa shakiye waxaa kaloo la yidhaahdaa bal maye qabla daalika islaamnimada ka hor ayaa markaa la dhalay twafiya waa la oofsaday cabdulaahina wahuwa saqiirun asagoo yar asagoo ilmo yar ah ayaa la oofsaday wa kaana cabdulaahi wuxuu ahaa aakhiru awlaadi nebiy nebiga ilmihiisa kii ugu dambeeyey oo nin khadiija khadiija xaggeeda ka ahaaday ilmihii khadiijo ay dhashay kii ugu dambeeyey ayuu markaa ahaa idan lixdaasi waxaa dhashay khadiija ka toddobaad waa ibraahiim waa wiilka ibraahim la yidhaahdo welida waa la dhalay ibraahim bilmadiinati magaalada madiina lagu dhalay min sariyatihi baa dhashay adduuntiisii sala allahu calayh wasalam maariyatan qibtiya lagu magacaabayay haddaanu soo marnay maariya qisadeeda gabadhaas ee maariya alkhidya ayaa ibraahim dhashay fii jumaadi aluulaa aw jumaadi alaakhar sannadii sagaalaad ee hijriyada ayaana markaa nebiga loo dhalay wa tawafiya waa la oosay fii sagaal iyo labaatankii shawaal sannadii tobanaad ee hijriyada yaana camigaa la oodsaday yowma maalintii buu dhintay ku sifati shamsu qoraxdii ay madoobaatay maalintii ibraahim dhintay qoraxdaa madoodaatay markaa kadib bay saxaabadu waxay yidhaahdeen waxay la madoodaatay qoraxdu waa bimowti ibraahim ibraahim geeridiisa markaasuu rasuulku khudbeeye wuxuu yidhi ina ashamsa waalqamara bisha iyo qoraxda laba aayadood waayo oo aayadaha ilaahay ka mid ah uma madoodaadaan qof dhimashadiisa iyo qof noloshiisa ee haddaad aragtaan salaada u degdega oo istikfaarta badiya oo sadaqada badiya oo xoraynta badiya ilaa laydinka fiidana salaada dukada saa darteed waa aayad aayadaha ilaahay ka mid ah rabbi ayaa dadka ku cabsigeliya subxaana wa tacaala macaasida iyo xumaantu markay badataasaa la yeelaa marka haddaad aragtaan arrintaanoo kale uma madoobaadaan bay qof dhimashadiisa iyo qof noloshiisa labadaba dad fara badan oo ayaa aaminsanayn jiray xaaladda idinkana laga yaabay inay aaminsan yihiin xidig markuu dhaco oo kale nin weyn oo cadiin ah dhintay nin madax ah baa dhashay nin saas ahaa xaaladiisu tahay intuu wax kama jiraan buu dhahay nebiga uma madoobaadaan qof geeridiisii qof noloshiisii haddaad tanoo kale aragtaan ilaahay baryihiisa u degdega ilaa laydinka fiida waxa idin saaran ibraahim welida waa la dhalay bilmadiinati magaalada madiinaa lagu dhalay min sariyatihi baa dhashay nebiga sariyadiisa waa qoftii uu lahaa waa maariya alqibti fii junaadi aluula bisha jumaad luula lagu magacaabo ow jumaad alaakhar baa la dhalay waa sanadii sagaalaad ee hijriyada wa tuwafiya waa la oofay fii sagaal iyo labaatankii shawaal ayuu ibraahim dhintay sanadii tobanaad ee hijrada yowma maalintii buuna dhintay kusifat shamsu qoraxdu ay madoobaatay bilmadiinati magaalada madiine ayuuna ku dhintay wahuwa ibraahim asagoo radiicun ah naasmuug asagoo ilmo yar ahoo naasmuug ah ayuu markaa dhintay ibnu sitata cashara aw amaaniyata cashara shahran lix iyo toban bilood ama sideed iyo toban macnaha wahuwa radiicun asagoo naasnuug ah asagoo la nuujinaayo ayuu dhintay ibnu sittata cashara lix iyo toban aw amaaniyata cashara ama sideed iyo toban shahran oo bilood ma jira wa waxaa lagu aasay ibraahim bilbaqiic uurihii muslimiintaee baqiic waqad qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina lahu waxa uu leeyahay ibraahiim murdica nubnu naag wax nuujisa iyo nubna u sugnaatay taasoo yatimu radaacahu ugu dhammaystirhaya radaaciisa iyo nudladiisa fi ljannati jannada dhexdeeda jannada inta u dhiman loogu dhammaystirayaa inta ilmo la nuujiyo waa miiqa waa laba sano wa fisaaduhu fii caamayn inta ilmanaaska laga gooyo waa laba sano lix iyo toban ama sideed iyo toban haddii la muujiyey inta hartay ama sideedda sano ama inta sideedda bilood leh ee hartay ama inta u dhiman labada sano jannada loogu dhammaystira wuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaan waa awlaaddii nebiga uu dhalay dumarkiisiina waa qiyaasaa inaan barana waa lagama maarmaan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam taariikhdiisa caruurtiisa meeshuu ku dhintay intuu guursaday hooyooyinkiinii muhaatulmu'miniin ilmihii uu dhalay waxba kama naqaano cayaryahano fanaaniin heesaalayaal bayaana sheegi karnaa waa dhibaatooyinkai muqsidada nagu habsatay markaa ka mid tahay asifaat walakhlaaq baynu geli doonaa nebiga sifooyinkiisii akhlaaqdiisa say noqon doontaa waynu casharka noga soo socda hadduu rabbi idmo laakiin caawa meesha noo joogto wabilahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam